acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allaahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wasidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiifa allahuma salli wasallim wabaarik wa ancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyunina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala almusanifu raximah allahu tacaala alraabicu alismu almawsuuli huma almawsuulu wahuwa aladii walatii waladaani walataani yucrabaani bilalifi rafcan wabilyaai jaran wanasban walijamci lmudakari aladiina bilyaai muطlaqan walijamci lmu'anasi allaa'i wallaatii wabimacna aljamiici man wamaa waayun waal fii wasfin sariixin ligayri tafdiilin kaاdaalibi wاlmadruubi wduu fi luqati tay wadaa bacda maa awman alistifhaamiyatayni bismi illaahi raxmaan raxiim hore waxaan usoo dhiganaa ardada sharafta leh calamkii baanu hore usoo dhiganay ismu ishaarihii baanu soo xusnay isimka ishaare taani iyo daani culumaa qabta baanu dhi caadi loo cilaabo soo maah muhanaa marfuuc bilalifni laakiinse anagu waxaan ku cilaabi jirnay daani ismu ishaara mabniyun cala alaalif fii maxalli rafci waxay noqonaysa marka warkaas waadin dhacay soomaa tusaalayaashii shalay waxaa ka mid ahaa rabbanaa eh, fadaanika burhaanaani ixda bnataya haatayni mala soo ciraaba innii uriidu an unkixaka daa waa mafcuul labaad soomaa ixda mudaaf ibnatayana waa mudaafun ilay haye haatayni maxay noqonaysaa xaawaa tanbiitayni waa ismu ishaara mabniyun cala alyaa fii maxalli fii maxalli jari haadaa sifa ma noqoto ismu ishaara bedel fii maxalli bedel ama ka bayaana ixdabnatayni ixdabnatayni laba ixdabnataya labadeedan gabdhood midood haatayni ah waa fahamta soomaa haatayni ah marka waa bayaan ama bedel warkabaan dhacay soomaa waayahay shiikhu raximah tacaala wuxuu yidhi wasilatu al alwasfu wasilatu gayriha ima jumlatun khabariyatun daatu damiirin dabqin lilmawsuuli yusamaa caa'idan waqad yuxdafu naxwu ayuhum ashaddu wamaa camilat aydiihim faqdi maa anta qaadin wayashrabu mima tashrabuuna aw tarfun aw jaarun wamajruurun taamaani mutacaliqaani bistaqara maxduufan Mhm. waayahay albaabu baabkii alraabicu ee afaraad oo min anwaaci lmacaarifi ka mid ahay al asmaa'u lmawsuulatu weeye waa asmaadii hee mawsuulada ahayd la xiriirinaya mawsuula waxaa loogu bixiyay liannahaa tuusalu bimaa bacdaha waxaa ka dambeeyaa lagu xiraa oo lagu faahfaahiyaa tacriifuhaa wahiya basmaalmawsuuladu almuftaqiratu waatan u baahan ilaa silatin sila u baahan iyo wacaa'idin damiir u laabta marka isim mawsuul maqashid saddex arrimood baa lagaa rabaa kow icraabta booskuu ka yaala inaad sheegtid maxalkiisa icraabta labo siladiisa inaad sheegto saddex caa'idkiisana inaad xusto sideedaba ism mawsuul maqashid saddexdaasaa ugu muhiimsano lagaa rabaa maxalkiisa mafaacilba mafcuulba muxuu yahay ismi mawsuulku asmaada mawsuuladaahi calaa darbayni waa laba qaybood khaasatun mid gaar ah oo macno gaara ah xambaarsan wa mushtarakatun ama waa mushtarika mid wadaag ah falkhaasatu alladii weeye lilmudakari baa iska leh wallatii weeye lilmu'anasi baa iska leh waladaani weeye litathniyati lmudakari labkii mudakarka ahaabaa iska leh labkii labada ahaa walataani litahniyati lmu'anasi dhadigii labada ahaabaa iska leh wayustacmalaani waana la isticmaalaa bilalifi rafcan xaalata rafcin wa bilyaa'ina jaran xaalata jarin baa la isticmaalaya wa nasban xaalata hee nasbin waaya wlulaa ulaa ulaa sida culaa u akhra oo kale walulaa ulaana lijamcilmudakari labkii wadarta ahaabaa iskaleh leh wakadaa sidaasoo kalena waxay leeyihiin alladiina bay leeyihiin wa huwa alladiinugu bilyaa'i buu ahaaday fii axwaalihi kullihaa xaaladihiisoo dhan waaya warkaba kudhacay sooma hadduu godan yahay macal god iyo macal kordhig iyo macal dhig warkabaa ku dhacay yaa waaya wa hudayl iyo wa cuqayl labadaa qolo yaquuluuna waxay dhahayaan alladuuna bay dhahaan rafcan xaalata rafcin waaladiina bay dhahaan jaran xaalata jarin iyo wanasban xaalata nasbin ayagu cuqayl iyo hud waxay yidhahdaan jaaa alladuuna markii faacil ay tahay alladuuna bay dhahayaan markay mafcuulta ama hoos dhigan tahayna maxay dhahayaan marka maxay kala duween godaalkiina wow bay keeneen oo sida haadaani wala dhaqmeen waa fahamta soo maa kordhigii iyo hoosdhigiina yabay keeneen warkaas wakaas weeyaan walaa'ii iyo walaatina lijamci lmu'anasi dhadigii wadarta ahaabaa iskale walaka waxaa adigu leedahay fiihimaa filaati iyo walaa'ii waxaa xaq u leedahay ihbaatulyaai yaada inaad ku darto oo aad tiraahdo allaa'ii iyo iyo allaatii inaad dhahdo haye wa tarkuhaana waa leedahay inaad iska badayso allaa'i iyo allaati labada waa laba jirdha buu ku leeyahy waalmushtarikatu tan wadaagga ahay man weeye wamaa weeye wa ayun weeye wa al weeye waduu weeye wadaa weeye fa haadihi tanoo asittatu haye micnaebel fa haadihi tano hee asitatu ahi haah tudlaqu waxaa loo bixin karaa cala almufradi qofkii keligii ahaa waalmuhannaa labadii qof waalmajmuuci jamcii mantaas mujeeda ayaa intaba qaadan karta almudakari la labeeyey min daalika intaasoo idil kullihii dhammaantiis iyo waalmu'anasi kii la dhidigeeyey taquul waxaa dhahaysaa fii man man erayga man yaah yucjibunii waxaa iyaabgeliyay man wiilka jaa'aka kuu yimi yay sheegta hadda inuu wiil kuu yimi yaa kuu caddeynaya jaa'a maxaa ku qarsoon huwa waa yucjibunii waxay cajab cajabgeliyay man jaa'adka gabadhii kuu timi yaa kuu caddeynaya hiya hiya ku jidha wayucjibunii waxay cajab gelinaya man jaa'aaka labadii kuu yimi waa laba raga soo maaha wayucjibunii waxay cajab gelinaya man jaa'ataaka laba dumaro weeye waman jaa'uuka rag badan weeye waman ji'naka dumar badan weeye ka fura baasha waaya wa taquulu waxaa dhahaysaa maa maana liman yaquulu qofkii dhaha ishtaraytu ximaaran baa soo gatay lab ah aw ataanan ama dameer baa soo gatay ximaaran dameer baan soo gatay aw ataanan ama dameer baa soo gatay qofkii ku dhahaa aw amase ximaarayni baa soo gatay qofkii ku dhahaa aw amase ataanayni laba dameer baa maxaan dhahnaa laba dhadiga waay haye <sighs> xumran baan soo gatay eeg xumran Ah. xumran dameeraan soo gad xumran maxaa samaynaysaa god xumuran dheh xumuran xumuran soo kuma godna xumuran haddaad tidhaahdo xumran waa guduud xumuranna maxaa weeye dameero fara badan lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri annicami min xumri nicam dheh hadhihin min xumuri nacam qaar waxay dhahayaan lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan ayaa khayron kaaga wacan laka min xumuri nacami nacam waa xoolihii caadiga nacam maxaa weeye yaah nacam ancaamtii xumurna jamcu ximaar marka dameeraha yacni xoolaha kuwa dameeraha waxaa kaaga wacan <laughs> meesha faan ma jiro maxaa la rabay min xumri nicam xumri annicam geela nicam waa geela geela yaa kuwooda cascas oo qaaligaah saasaa laleey waxaati markaa min xumri nacam iska jir carabigu waa howl badanya waaya marka waxaan dhahaysaa acjabanii mashtaraytuhu waa halkii labka ahaa <clears throat> wamashtaraytuhaa waa tii wamashtaraytuhumaa wamashtaraytuhum halkaa shiikha waxaa layidhi tuhumta humta caqliga dadka iska lebaaleh hum mar haddii wuxuu fara badan yihin hayru caqilihiin haa baa la dhahaya wamashtaraytahaa muntahaa adou ka wada wax badan maxaa dhahaysaa fiili alqusuuru caaliyatun solama dhihi karo alqusuur soo jamac ma aha mubtadaa soo tadaabuq ma rabo khabarkiisa muxamedun adaan dhoo ka waran almuhandisuuna maahirun keli ma dhihi karaa maxaan dhahayaa soo maa laakiin alqusuur jamcu qasrin caaliyatun waa dhihi karaa maxaa waxaan caqliga lahayn waa lasoo gaabin karaa caadiyatun mu'anas dhadigaa laga dhigayaa bes tan waa la mid wamashtaraytuhaa baa la dhihi karaa waa fahan soomaan kumtaas markaa ictiraadkaasee keeneen <clears throat> saasaa wacan baa la yidhi kayru caaqilka inaan loo jamcin ahee tuhaa la dhaho aan tuhum la dhihin warka waa kudhacay soomaa wama shtaraytahun wakadalika tafcalu fi lbaaqi wainamaa takuunu alal way noqonaysaa almawsuulatu mawsuulay noqonaysaa wainamaa takuunu alal waxay noqonaysaa hee almawsuulatu mid godaya msudin kordhigayaa haa almawsuulata waxay noqonaysaa bishardi an takuuna daakhilatan inay tahay mid gelaysa calaa wasfin tilmaan sariixin baraxla liqayri tafdiilin oo kala sarayn aan tilmaamayn haddaa wasfi sariixa maqashid waa saddex ismu faacil kadaaribi iyo wasmulmafcuul kalmadruubi iyo wasifatu lmushabaha kalxasan oo kale warka waa ku dhacay soo maa sifa maxaa laga wadaa ardayay wasfun sariix maxaa laga wadaa wasfun waa tilmaanta caadiga soo garamaysid wasfun yacni waa tilmaan sariixun oo cad oo baraxla isagaa shiiqu kuu faahfaahin doona sariix waxaa laga wadaa ay khaalisun lilwasfiyati khaalisun lilwasfiyati bian lam yaglib calayhi lsmiya khaalisun hee lilwasfiyati bian lam yaglib calayhi hee heede alsmiya waa inuu tilmaan inuu yahay u baraxlaaya fiiri markaan oday alkaatib cid alkaatib qof ma loo bixin karaa yaah maya kaatib waa qof tilmaan uu qaadan karo marka waxay u baraxla'dahay inay tilmaan noqoto loogu bixiye haddaan dhaho alfaahim cid looma bixin karo inay tilmaan keliya noqon kartaa cid miyaa magac looga dhigi karaa maya marka waxaan leedaha waa sifa sariixa yacni waa tilmaan baraxla oo maxay ka baraxlaadahay inay magac cid u noqoto warkabaa ku dhacay soo maa inay magac cid hee hadda asidiiq haddaan noday qaala sidiiqu maxaa kugu soo dhacaya ya maxaa kugu soo dhacay qaala sidiiqu maxaa kugu soo dhacay abubakar baa kugu soo dhacay asidiiq ah, waa tilmaanbenasalka hore tilmaan bay ahayd laakiinse maxaa ka xoog batay magacnimo cid baa magac looga dhiga waa fahamti soo maa marka taasoo kale sifa sariixa lama dhao sifa sariixa waa in kelmadan aysan magac la adeegsan karo cid loo bixiya aysan noqon ee ku baaqi noqotay tilmaanteedii warkabaa ku dhacay soomaa tusaalow ku siinaya aday fa in dakhalad hadday gasho calasmin jaamidan ashu hadday gasho magac jaamida yacni aan asal u ka yimi aan la garanayn ka rajul oo kale rajul xaga ka yimi aw amase calaa wasfin tilmaam bay gashay yushbihu alasmaa aljaamida magacyadu way ekaaday magacyadii jaamidka way ekaaday ka saaxib oo kale asaaxib carabta caadigaad anigu afrikaan baan nahay carabta caadigaayo markii la yidhaahdo asaaxib markii la dhaho saaxiib uma qaadanayaan waxay u qaadanayaan ibnu cabaad asaaxibu ibnu cabaad ibnu cabaad mid saaxiibkiis ahaan jiray <laughs> ibnu cabaad soo garamaysaan nimankii andalus wilaayaadkii dowlad goboleedyada yararka ahaa ee andalus mid ka tirsan buu hayey muctamid ibnu cabaad qaala saaxibu asaaxibu yani saaxib ibnu cabaad baa la dhahayaa asaaxibi ma saaxibka caadiga yani alladii yatasifu bisuxba lagama wado ma fahmaysaa asaaxib lagama wado alladii yatasif bisuxb midka saaxiibtinimo ku sifaysan lagama wada maxaa laga wadaa asaaxib qof magacii buu noqday sidaa sadiiq baa abubakar u noqday ba asaaxib markaa carabtu tidhaahdaba qofka waxaa kusoo dhaci jiray saaxib ibnu cabaad ibnu cabaad ninkii la dhihi jiray hee warkaama ku dhacay marka asaga marka ma wasfi khaalisa tilmaan khaalisa miyaa maya cidbacid qolaa wiil baa qaatay la tegey aw amase calaa wasfi tafdiili ama in la kala fadilay kala sarayn ay tilmaamay al afdal oo kale iyo al aclam fa hiya xarfu tacriifin haddii intaa gasho xarfu tacriif weeye alsha waa xaraf waa macrifeenaysa haddaysan sifa sariixa ay gasho isim faacil ay gasho waa isim al mawsuulaa bay noqotay waa isim weeye haddii laakiinse al aysan wasf sariixa gelin maxaa weeye xarfu tacriif weeyaanoo waa xaraf marka al oo silaa iyo al oo xarfu tacriif waa kala duwan yihin midna waa magac midna Ah. midna maxaa weeye sifo weeye waaya wa inamaa duuduuna mawsuulatan waxay noqotaa fii luqati tayi khaasa reer daybay khaas ku tahay taquul waxaad dhahaysaa jaaanii waxa ii yimi duu qaama ay aladii qaama kii kacay baa ii yimi duu maxay tahay damcaneedu ay al alladii qaama wa sumica waxaana maqlay min kalaamihim kalaami day waxaa laga maqlay ayagoo dhahaya laa waduu fi samaa'i carshuhu laa maya wladii kii baan ku dhaartay fi samaa'i samada carshuhu ku sugnaaye hee waduu kii baan ku dhaartay wey macnuu fi samaa'i samada hee carshuhu ku sugnaa qaala shaacir wuxuu yidhi fa ina almaa'a maau abii wajadii wa bi'rii duu xafaartu waduu tawaytu <laughs> biyuhu ceelku sheegaya maa u abii aabbahay xoolihiisi weeye yaa ii tabcay buu ku leeyahay waraa ii tabcay buu ku yidhi aabbahay baa ii tabcay haye maa u abii weeye buu yidhi wajaddii hee iyo awowgay wa bi'rii weeye buu ku yidhi ceelkaygii ceelkaasoo duu xafartu ay wa bi'irii ceelkaygu weeye duu kaasoo xafartu aan anigu qotay waduu ay ladii kii weeye ceelkani dawaytu aan wareejiyeyoo hee aan dhagaxa ku dhisay dawayt waxaa weeye banaytu bilxijaarati calayh dhagaxinaa ku dhistid marka fiiri meesha alladi lagu buxin fa ina almaa wajdi wa bi'rii alladii xafartu waaladii tawaytu macnuhu marka waa ku dhacay soo maa wa inamaa takuunu daa daa waxay noqotaa mawsuulatan bishart an yataqadamaha inuu ka hormariyo maa alistifhaamiyana ka hormarto naxwu qowlihi tacaalaa maa maxaybaa daa ay ladii maa maxay buu daa kii ahaaday warku waabadhanya maa maxaybuu daa kii ahaaday ha maadaa ay maladii u macnee waa fahamta soomaa maada maxaa macnaynaysaa maladii maa muxuybuu daa ay ladii kii ahaaday sawrka sooma dhammaa kaa in la faahfaahayaa u baahantahay bismarka marka ansala uu soo dejiyey rabbukum rabbigiin aw amase man baa ka hormaraysa alistifhaamiya naxwu qowlihi tacaala naxwu qowli shaaciri waqasiidatin ta'tii muluuka qariibatin qad quultuhaa liyuqaala man daa qaalahaa waqasiidatin alla qasiidaya gabay badanaa buu yidhi ta'til muluuka u tegaysa gaaraysa qariibatin qasiidadaasoo qariibatin mid yacni qariiba oo la yaab leh ah qad qultuhaa aan ahay taasoo qad qultuhaa aan idhi liyuqaala si loo yidhaahdo man waa kuma daakii man waa kuma daayi ladii waa kee yacni waa kee man mandaa waa kuma man waa kuma daayi ladii midka qaalahaa yidhi qaalahaa yidhi macnu waxaa weeye man iladii qaala habeela macnata waa man iladii micnee man waa kuma haye alladii midka soo man waa kuma alladii midka qaalahaa yidhi saasee la macno tahay man waa kuma daa midka qaalahaa yidhaahday marka hadday saas istifhaamiye markayd maadu maadu marka waa inay istifhaamiye tahay marka waa ismu istifhaam mabniyun cala sukuun fii maxalli rafci mubtada daana waa ismu mawsuul mabniyun calaa sukuun fii maxalli rafci khabar jumlada anzalana waa silat mawsuul siladii wey warka waa ku dhacay soo maa qaalaahana waa siladii waaya ay waa tan maadaa anzala waxaa la macno tahay malmaa muxay weeye alladii midka alladii midka anzala uu soo dejiya rabbukum rabbigiin maa shaygay weeye maa muxuu yahay alladii kan anzala uu soo dejiya rabbukum rabbigiin iyo waman waa kuma alladii midka qaalahaa yidhaahday fa in lam yadkhul haddaysan gelin calayhaa korkeeda shay un oo min daalika labadaa ka mida labadee maa istifaamiya iyo man alistifaamiya shardi baan soo dhaafi jirnay oo ah waa in aan la ilqayn maadii maada sidaan loo ilqayn see loo ilqaynayaa maada iyo daada ayaa waxaa laga soo qaadayaa hal eray haddii maada iyo daada hal laga soo qaado ismu istifhaam bay isku noqonayaan hadda fiiri maadaa maxaybuu saasay noqonaysaa hal xabbay isku noqotay hal su'aal bay isku noqotay maadaa maxaybuu anzala rabbukum rabbigiin soo dejiye waxay ka dhigan tahay anzala rabbukum maadaa anzala rabbukum rabbigiin soo dejiye maadaa maxay marka maadaa marka saa loo dhigo maxay tahay ii sheega kullibaasuusaan soo maahan markaas mafcuul bay noqota fii maxalli nasi mafcuul weeye markaas waa fahan soo maaha dhacay yaah qaaluu khayran maxay yidhaahdeen qaaluu khayrun ma jidhaa ismaaciil qaaluu eh, qaaluu khayran tii muslinka khayran mise khayrun runna ma jidhaa qiraa'ad eh, camrida qaaluu khayran sooma hadda qaaluu khayran haa khayran hadda sooma kordhignaa khayrantaas xarkeeda waxay ku xiran tahay maadmaada ku xiran maada haddaa mubtada waa khayra waa godaysa waa ka bedel waa bedel ileene waa ka beddesha moogta haddee maadu mafi maxal ism cuuni tahayna ee waa loo kordhigayaa hadda markay kordhigantaha macaluu muxuu yahay maadaabaa iswadata oo fii maxali nasmi mafcuulu biha ah warkaas ma yaah haa maadaa anzala rabbukum qul maxay qaaluu asaatii tanwaa rabaa waidaa qiila lahum maadaa anzala rabbukum haye qaaluu asaa tiiru soo maah sooma godna haye tanna maxay tahay asaatiiru laba khayran iyo asaadiir sooma kala ahaa khayranta waa kordhiganta asaadirna way godontahay saxawlaa okay asaadir sooma godna haye xaggee laga soo bedelay maadaa maxay tahay istifaamiya mabniyun cala sukuun fii maxali rafci mubtada khayran xagee laga soo bedelay maadaa oo ah fii maxali nasbi fuclbisa oo la socde yaa mafcuul ka dhigay anzala mafcuul ka dhigatay haa maadanna daadna waa ism mawsuul anzala maxay u noqonaysaa sila u noqonaysaa khali baarak yaa akhi khali baarak warkaama qudhaa cabdul waaye waaya walaa yajuusu mawuxuu yidhi fain lam yadkhul calayhaa shayun min dalika fahiya smu ishaara haddaysan maa iyo man aysan gelin ismushaar noqoto daadeed daasmaan soo marna ismushaara wixii lagaga duway weeye walaa yajuusu ma banaana an takuuna inay noqoto mawsuulatan mawsuula inay noqoto ma banaana ayadoo maa iyo man aan wadan in mawsuulo lagu sheego hee ma banaana khilaafan mukhaalifiina xaalan nahay lilkuufiyiin kuwa khilaafaya kuufiyiintaa yidhaahday ama ma raaci ama maa raacin haddaa rabtide daa waa ism mawsuul waa kala kudhac soomaa daliil bay keensadeen maxay yidhaahdeen waistadalluu biqowlih bay deliishadeen waa kan cadas maa licabaadin calayki imaaratun aminti wahaadaa taxmiliina aliiqun waa fahamsoomaa cadas waa cod la bixiyo si baqashayasoo garamays baqashaya soo garamaysa markii la ceerinayo baa la bixiyaa cadis cadis waa cod marka sida riyaha maxaa lagu ceeriyaa soo maa saasoo kale wey marka macno male cadays yani waa baqal in ceerinayoo kale weeye waa fahamta soo waa ismu sawtin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab icraab male warkaa waa ku dhacay soomaa xaggaas ka bilow baasha maa licabaadin ninka cabaad la yidhaahdaahi uma sugna calayki korkaaga imaaratun wax xukuna ku leeyahay male yacni wax xukuna oo ninkaa xaggiisa kaa soo gaaraya hee maleh aaminti aamin baa noqotay walxaal baa aamin noqotay haadaa kan yaa haadaa kan taxmiliina xaal aad tahay mid haadaa eh, kan taxmiliina mid xambaarsanna xaal aad tahay uu yahay dariiqun mid yacni xor ah yacni warku waxaa weeye ninka ninkan gabayaaga ah wuxuu la hadlayaa faraskiisi markaasuu leeyahay istaag joog ha sii ordin maxaa yeelay ninkii cabaad ahaa intuu maamuli jiray oo yani seerihiisa ahayd hee waa ka soo baxsannay macnuhu waa fahan waa ka soo baxsannay oo hadda wax awooda iyo wax ii sheeg haddaala ku ron yahay uu naga qaadi karo ma jidhee hadda xoogaa aan buu ku waa fahan intaas wey macnuhu cadas maali cabaadin cabaaduma sugnaanin calayka korkaagi farasow imaaratun waxee xukuna imaaratun ay xukmun weya aminti aamin baa noqotay wal walxaal haadaa kan taxmiliina ah, ah, xaal aata ah mid xambaarsanna daliiqun uu yahay daliiqun hee uu yahay taxmiliina marka waa xaaloo haadaa baa laga xaalayanayaabaa qolo tidhi xeeda waa laga xaalayn qolo tiraadayo qolo kalea waxay tidhi haadaa lagama xaalayn karee daliiqun soo damiiruma qarsoona daliiqun weeye huwa isagu soo maahan huwadaasaa laga xaalaynayaa baali oo maxaa dhahaysaa markaa aamintii waa aamin noqotay xaal haadaa kan taxmiina xaalaata mid xambaarsan huwa isagu daliiqun weeye waaya marka taxmiina gadaalgee markaa micnaynays wahaadaa kan daliiqun weeye taxmiliin waxaan aada xambaarsan tahay huwa isaga marka waxay ku doodeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa tan daadani mawsuulun weeye oo mubtada'un mubtada ah wa taxmiliinana silatahu weeye walcaa'iduna maxduufun wuu qarsoon yahay wa taliiqunna khabaruhu weeye haadaabuu khabar u yaab wataqdiiru waxa weeye waladii midka war meela socotaa saasa ku doodeen haadaa maxaa ka dhigeen maana lama socoto mana lama socoto haddana haadaa keliya ismuusuu ku sheegeen wa haadaa arrinkaasina laa daliila fiih wax daliilah ah oo uu leeyahay haba yaraatee hee ma jidho sabab musdano u yeelan waaye lijawaasi inay bannaan tahay darteed an yakuuna daa daa inay noqoto hee lilishaarati inay noqoto <laughs> daa waxay imbaari kartaa buu yidhi ixtimaal waxaa heli karnaa buu yidhi hee daa ay ku noqon karto ismu ishaara sababtu maxay tahay idaa taqadama xarfu tanbiih lazima an yakuuna daa ismu ishaara warma xarfu tanbiih hadduu hee hormaro lazima daa waxaa ku waajibaya an yakuuna isma ishaarat inuu noqdo warka waa kudhacay soomaa marka ixtimaalkaasaa meeshiya meeshana haa baa taal soomaa hagaag qaacidaas soo aroortay waxaa la yidhi addaliilu idaa tataraqa ilayhi alixtimaal saqata bihi alistidlaal daliilkuba sida daliil baa keensatay daliilku hadduu laba weji xambaari karo daliilnimadiis meesha waa ka baxaysaaba waa fahamta soomaa haadaa hadda maxay u daliishadeen reer kuufiyiin yaah ismu mawsuul haadaa maxay xambaari kartaa haddii leynkooda lagu wado maxay xambaari kartaa ismu mawsuulnimo iyo ismu ishaaranimo soo ixtimaal ma gelin marba haddii ixtimaal kasran daliilnimo inay ism mawsuul daliil u noqotaa meesha waa ka baxda warka baa ku dhacay soomaa waaya wa huwa mubtada un weeye kow alagu wasaxayaa baashe wa daliiqunna khabaruhu weeye wa taxmiiliinana jumlatun xaaliya waa xaal wataqdiiru waxaa weeye wahaadaa kan oo dushaada saaran de wahaadaa kan kanna asagaa iska wadayaa daliiqun waa mid xora goormuu xor yahay fii xaalati kownihi uu ahaaday maxmuulan mid la xambaarsan yaha laka adiga ama adugu xambaarsan tahay waa fahamta soo maahan xarfu tambiih xarfu tambiihiinuu galana calayhaa daada yadullu waxay ku tusinaysaa calaa annaha alishaara laa mawsuula fa haada arrinkaasi khulaasatu lqowli qowlkii xoorintiisi weeye fii ticdaadi almawsuulaati khaasihaa wa mushtarikihaa warkabaa kudhacay soo maa silatulmawsuul siladii baa loo galayaa hadda jumladii baa loo galayaa jumladii fa ama silatu soo maaha yaa fa hiya calaa darbayni waa laba qaybood jumlatun wa shibhi jumla jumlatin wa shibhi jumlatinsilaljumlawljumlatu calaa darbayn jumladu maxay tahay laba qaybood ismiyatun ismiyatin soo dhihimayo wa ficliyatin ismiye iyo oo jumladu waay baa jumlo loo doortay oo alladii gadaasheeda eray mufrad loo keeni waaye sababtu waxabaa la yidhi lianna almaqsuuda min asilati albayaan horta sila maxaa loo doonanayaa silada maxaa u raadsanaynaa yaa si alladii loo caddeeya soo maa ah. marka wax caddayn kara waa in la keenay alladii haddii ere la keenay ereyga wuxuu usii baahan yahae in asaga lasii cadayo marka er asagoo in lasii cadday usii baahan in wax ma cadeyn karaa laa marka wuxuu leeyahay waxaa jumlada loo doortay lianna almaqsuuda min asilati ba maxay tahayba albayaan in wax la caddeeyo caddayntuna walaa yaxsulu bikayrihaa hayri ljumla jumle waxaan ahayna caddayn ku imaan mayso warkabaa ku dhacay soo jumladu waxay leedahay washarduhaana amraani wey kow an takuuna khabariya jumladu khabar waa inay tahay khabarku maaha macnuu mubtadadii khabarkii maaha ay acnii waxaan ka wadaa muxtamilatan mid xambaari karta waa inay tahay lisidqi run run iyo walkadibi been yacni jumladan aa hadlaysid waa in run iyo been mid u noqon karta falaa yajuusu ma bannaana inaad tidhaahdo jaa'a waxaa yimi alladiikii adribuhu aan hadda garaacayo ama aan garaaci ficilka mudaaric mustaqbalna wuu noqdaa soo maa adribuhu aan garaaci doono aan garaaci doono runiyo been ma noqon kartaa horta maxaa run iyo been noqda xaggaasaan ka duulaynaa maxaa run lagu tilmaami karaa ama been lagu tilmaami karaa wax tegayd saa la socosha wax <laughs> cali wuu tegay markaan dhaho maxay noqon kartaa yaa haddaan dhaho waan tegayaana runyan been meesha may macaanayso maxaa yeele waxaan qabtay ma shaqaa qabta anugu markii shaqa la qabto ayaa runyan beemidu imaanaysa markaasaa lakl shaqadii in la qabta iyo hee caliyo haye yeenaan la qaban dee miyaysan ahayn marka wuxuu yidhi hadda adrubu waan garaaci doon wilmaadan garaacinba dee maxaa runiya been laga tagaa marka waa dalab waxa weeye walaa ma bannaana buu yidhi jaa'a aladii waxaa yimi kii bictukahu aan hee beeca la gelayay eeg bictuka waa ficil maadiya laakiinse macnaha la siinaya wuxuu yahay ay uriida inshaa'u alcaqdi aan beeca hadda la gelayo wey macnuhu ma aha macnuhu hee macnuu ma ahee waa horo maaha jaaa waxa aladikii bictukahu bictuka laba midkood wey marka haddaa ka waday waa aan ka gaday markaa waa saxdee laakiin hadda muxuu diidan yahay inaan ka dhigto bictukahu hadda heshiiska hee aan aan la gelaya taasuu diidan yahay taa haddaysa meesha ahayn meeshu tahay keliya hee aan la galay markaas waa khabar runya been noqon kartaa soomaa waaya ardayay waaya idaa qasadta haddaa ka wado bihi alinshaa inshaa hadda aa bilaabaysid weeyaan bikhilaafi waxaa taa ka duwan jaa'a waxaa yimi alladii kiibaa yimi abuuhu aabbihiis qaa'imun uu taagan yahay aabbihiis baa taagan markaan dhooday waa fiirinaysaa meesha <sighs> soo maysan fiirin maysid hadduusan taagnayn waa bayn hadduu taagan yahayna de marka khabar bay noqotay jumladii iyo wajaa'a waxaa yimi alladi kii darabtuhu cuudka aan u shiday ha waxbaa la fiirinaya meesha maku buuran tahay tunka maxaa laga haddii waxba ku oolin de ninka garaacin haddii wax ku oolan yihiin run weeye marka khabariga been sooma qaadan karto wa thaanii shardiga labaad an takuuna waayadha jumladu mushtamilatan mid kulansatay calaa damiirin damiir kulansatay mudaabiqan u cuntama lilmawsuuli u cuntama fii ifraadihi hadduu mufrad yahay wa taniyatihi hadduu labalaba yahay wa jamcihi hadduu wadar yahay wa tadkiirihi hadduu lab yahay wa ta'niihi hadduu dhadig yahay tusaale jaaa waxaa yimi alladii akramtuhu hu ya u qalantaa aladii wa jaa'at ilatii haye akramtu haa haa ya u qalantaa allatii alladaani haye wajaaa akramtuhu maa wajaa'at illataani akramtuhu maa wajaaa aladiina haye akramtu hum wajaaca allaatii akramtuhunna warkaama ku dhacay xadfulcaa'idi damiirkii waa la jari karaa baa la yidhi waqad yuxdafu in la tiraa la dhacda addamiiru damiirku sawaa'un waxaa isku mida kaana midka la jarhayaa damiirkaahi marfuuca midgoodan ha ahaado kow haye midgodan ha ahaado ka qowlihi tacaala uma kadibna ayadan si fiican u fiirso lanansicanna soocnee oo soocnee waanu soocaynaa min kulli shiicatin koox walba ayuhum koodii baanu soocaynaa huwa isagu ashaddu darnaa haye ayuhum ashaddu cala araxmaani allaha raxmaankaa ku darnaa cidiyad xagga madax adeega qolo kasta yaan ka qabanaynaa koodii ugu madaxadkaa baa laga soo soocaya warka ku dhaay soomaa can icraawa fiiri nanzacana waa taqaanaan laamtu waa qasam nanzacana waa ficil mudaaric mabniyun cala alfatxi liitisaali binuuni tawkiid wanuuni tawkiid xarfun laa maxala lahu haya wafaaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu soo maa min xarfu jar kulli ism majruun bimin kulli mudaaf shiicatinah mudaafun ilayhi waaya ayu baanu soocaynaa wixii la soocayay ayu baanu socona ayu ayu afar xaale leedahay saddex waa mucrab midna waa mabni ayu kamaa wa ucribat maa lam tudaf wasadru waslihaa damiirun inxadaf aan faahfaahino xaaladda hadda jirta waa iyadoo mabniya mabni hadda marka y maxaa dhahaysaa waaso wixii lasoo reebaya maaha ayuda ayu waa maxaan leedahay iisoo qabo ismu mawsuulin mabniyun cala adammi fii maxalli nasbi mafcuulun bihi ma haysa intaa ayu mudaaf humna mudaaf iley hadaa mudaaf intaa ma tidhi shardiga koowaad oo ayu markay mawniga tahay shardiga kowaad waxa weeye in la tiiriyo ma la tiiriye yaa haye ashaddu maxay tahay marka ashaddu waa khabarun micnaha fiili ayuhum midkoodii baa la soo saarayaa huwa isagu ashaddu daran marka ashaddu maxay tahay khabarun limubtada'in maxduufin taqdiiruhu huwa marka ayu midkooda intee qof la sheegayaa midkooda intee mid la sheegayaa eeg midkooda ayagaa koodoo fara badane kan la rabo waa kee mid baan rabaa midkooda eeg midkiina midkayga waxaa la rabaa hal ayuhum kooda kooda marka hal xabbaa la rabaa soomaahan damiirkaan rabna marka waa inuu damiir hal xabbaa noqdaa ayuhum huwa marka huwadaasaa marka damiirkiiya horta waa mubtado oo usoo muuji waa khabarka ishidu waa khabara ah. huwa oo mubtadada qaadanaysa marka ayu laba xaaladood laba shardi markay buuxiso waa mebni kow markii la tiiriyo labo caaidkeeduna maqan yahay caaidkeeda marka uu maqan yahay huwa maan sadru sila baa loo yaqaanaa siladeeda horaanteedibaa maqan muxuu yidhi wa sadru waslihaa damiirunin xadafa sadru wasligeeda yani siladeeda meesheedii ugu horaysaa damiirkeedii ka xadfan yahay marka laba shardi qabso goormaha ayu mabni laga dhigaa haddii la tiiriyo siladeedana damiirkii ugu horeeya uhee meesha ka maqan yahay marka humti wataa shardiga labaad ay alladii huwa ashaddu aw mansuuban wamaa camilat aydiihim qara'a waxaa akhriyay hayru xamsata walkisaa'i wa shucba waxay akhriyeen caamilatu anaga aayad teena maxay akhrisay caamilatu wamaa camilathu aydiihim liya'kuluu min hamarihi haye wamaa camilathu soo maah wamaa camilatu aydiihim laakiinse qiraa'aadba waxay ku soo arooreen wamaa camilat marka maasoo ism mawsuul maahan wamaa shay ha bay cunayaan liya'kuluu ha ka cunaan min amarihi iyo wa mimaa shay xaggii wax ka cunaan camilad ay samaysay hu shaygaas hu sooma meesha hudi qiraa'aadka kalaa sheega marka wamaa camila annaga taayada kama maqna miyuu ka maqanya intan la sheegi waaya kale u taas wa qara'a haulaa'i bixafihaa aw makhfuudan bilidaafa ka qowlihi tacaalaa faqdi xukun maa shay xukun anta adiguba qaadiihi shaygaa mid xukumaya aad tahay qaadii mid xukumaya aad tahay hi shayga soo ma jeedid ay maa anta maa shayga anta adigu aad tahay maa ay ladii kan anta adigu aad tahay qaadiihi mid xukumahaya ka qowli shaaciri satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan satubdii way kuu muuqan doontaa laka way kuu muujin doontaa alayaama maa shay kunta adigu a jaahilan aa ka tahay wayaatiika way kuu maa kunta hadda fiili maa kunta maa shay baamaa ayiladii kiibay soo muujinaysaa soo caadida ma baana balkeen caa'idka korkasoo saar maa ayiladii kiibay soo muujin doontaa kunta adigu aad ahayd jaahilan ay hu mid jaahilka ahaa soo ma jeedid wayaatiika waxaa kuu keeni doona akhbaari man ay ladii mid baa kuu keeni doonaa lam tusawid aadan sahay siin tusawid aadan sahay siin hu isaga ay maa kunta jaahilahu aw mahfuudan bilxarfi ama xaraf baa mid ku qarsoonba mid ka hoos dhigannaxw qowli tacaala ya'kulu wuu cunayaa mimaa ay ladii kii xaggii ta'kuluuna ka cunayseen minhu xaggiisa wayashrabuuna ka cabahayaa mimaa ay ladii kii xaggii tashrabuuna ka cabayseen minhu xaggiisa tashrabuuna oma dhigi kartid maxaa yeelay kan hore wixii la socday baa raacinaysaa minhu waa keenta ay minhu qowlu shaaciri nusallii lii ladii sallaat qurayshun wanacbuduhu wain jaxada alcumuumu nusallii waanu u tukanaynaa soo maa liladii kii sallad qurayshun ay u tukatay oo u cibaadaysatay wanacbud waanu caabudaynaa kaasaan eeg wanacbud waanu caabudaynaa hayee joogto eeg markaasta damiirka maqan hore kasoo fiiri nusalli waanu u tukanaa sallat ay u tukatay qurayshun qurayshi ay u tukatay lahu isaga haye wanacabuduhu waanu caabudaynaa wa in hee jaxada alcumuumu dadkuba ha diidaan haday rabaane dadkuba hee ha diidaan hadday rabaan liladii sallat qurayshun ay nusallii liladii sallat lahu qurayshun dilladii hmm. maxaa la socda soo li lama socoto dee caydkana raaci sallad quraysh wayakulu mimaa min baa la socota soo maahan haye minhu baa layahay wayashrabuuna mimaa min soo socoto mimaada tashrabuuna maxaa dhahaysaa minhu minhu waaya waaya satubdii laka alayaam waxay ku muujin doonaan maa shay bay ku muujin doonaan kunta aad tahay jaahilahu mid hee halkaas wahaa fii hada alfasli tafaasiirun baa ku sugan kaiiratun fara badan laa taliiqu bi hada almukhtasar kitaabkan gaaban <laughs> saasuu gaabanya ilaa noo barake xagaa ku joojiya hada bilahi towfiiq wsala allah wslm calaa nabiyina muxamed wcala ali sabi